بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الباب الثالث baabkii saddexaad ayaan meeshan ka gelaynaa albaab الأول wuxuu ku saabsanaa aljumal alkhabariya iyo wixii ku tacalluqa baabka labaadna jaaru majruurka iyo darafka baabka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay fii tafsiiri kalimaatin kahiira yaxtaaju ilayha almucribu qofka mucribka oo icraabka baranaya kelimaad fara badan oo u baahan yahay in loo sharxo annowc alawal nooca hore wuxuu leeyahay marka anwaac dhowr iyo toban gaare nooca hore ayaan gelaynaa maa jaaءa calىa wajhin waaxid laa hayru waa kelimaadka hal weji keliya ku yimid luqadda carabiga oo wax kale aan ku imaanin wa huwa kaasna arbacatun wa afar inta annaan gelin kelimaadkan iyo tafsiirkooda inta annaan gelin dersigii shalay aan soo marnay muxuu في تفسير كلماaت كثيرة يحتاaج إليها المعرب يكثر في الكلام dowرها ويقبح بالمعرب جهلها يكثر في الكلام dowرها oo wareegeedu kalaamka uu ku badan yahay يعني hadalka inay kusoo laalaabato uu ku badan yahay ويقبح بالمعرب جهلها qofka معربka ahna inuu ka jaahil noqdo ay foolxun tahay وهي عشhروuنa bل اثنتان وعشhروuن kelima wahiya hamaaniyatu anwaacin cadadu abwaabi اljanna wuxuu yidhahdee waa labaatan kelimo iska badaayo wuxu uhi waa labiya labaatan waana sideed nooc siddeeddaas nooc oo ku cadad ah jannada iridaheeda jannada iridaheeda waa sideed sooma ahayn ayaguna waa sideed marka waa isku cadad uu leeyahay darsigii shalay aan soo marnay wuxuu ka hadlayay isimka marfuuca ah ee jaaru majruurka kadib kiis dhaca jaaru majruurkaasoo dhacay sifo ama silo ama xaal ama khabar dhacay haddaba haddii uu jaaru majruurka silo uu dhaco ictimaadkiisu waa mawsuulka ka horeeya hadduu xaal dhacana waa saaxibuulxaalka ka horeeya haddii uu dhaco sifana waa mawsuufka ka horeeya khabar hadduu dhacona waa mubtada'a ka horeeya jaarumjuruurka haddii marka khabar uu noqdo wuxuu leeyahay saddex suuradood in mubtada'a uu ka horeeyo oo jaarumajruurkii markaas khabar uu noqdo isim marfuucana uu ka dambeeyo isimkaas marfuuca ah waxaa ka suurowda laba weji in faacil laga dhigo iyo mubtada laga dhigo sida zaydun fi daari abuuhu mubtadii waa horeeya oo zayd ah fi daari abuuhu ayaa ka dambeyda jaaru majruurkii oo khabar noqday oo abuuhuna ay ka dambeydo abuuhudaas laba wejiyaa kugu bannaan jaaru majruurkan inaa faacil uga dhigto iyo inaad mubtada muakhara ka dhigto suurada labaad ama wejiga labaad waa in mubtada'i uusan horeynin ee waxa horeeya ay yihiin jaaru majruurkii mubtada'iina uu dambeeyo laakiin jaaru majruurka horeeya markaas uu haysto ictimaad ah nafyi ama istifhaam jaaru majruurkaas horeeya oo khabarka noqona nafyiga iyo istifaamkuna ay ka horeeyaan isimka marfuuca ee ka dambaysna labadii wejiye ku bannaan tusaale ahaan afiddaari zaydun ama maa fiddaari zaydun jaaru majruurkaas horeeyo oo nafyi istifaamkuu ka horeeyo isimkan marfuuca ee ka dambeeya laba wejiye kugu bannaan inaad faacil ka dhigto iyo inaad ka dhigto mubtada labaduba ay kugu bannaan yihiin haddii jaaru majruurkii uu horeeyo nafyi istifhaamna aysan ka horaynin isimka marfuuca ah ee ka dambeeya waa midkii laysku khilaafay oo basriyiintu ay yidhaahdeen akarkooda marka akfash laga reebo in mubtada laga dhigaa waa mutacayin akfash iyo kuufiyiintuna ay yidhaahdeen mubtada in laga dhigana waa bannaan tahay faacil marfuuca in lagana waa in laga dhigana way bannaan tahay oo mihaalkiisuu yahay fi daari zaydun zaydkaas basriyiinta agarkoodu waxay leeyihin waa inuu mubtada noqdo fi daarina khabar muqadam weji kalena kuma banaana kuufiyiinta iyo akfash oo basriyiinta ka midana waxay leeyihiin haddaad doontana mubtada baa ka dhigi kartaa mu'akhara haddaad doontana faacil baa uga dhigay jaaru majruurkaas ictimaadka aan haysan musanifku wuxuu yidhi maa jaaءa calىa wajhin waaxidi laa kayr wa huwa arbaca wixii hal weji ku yimid oo wax kale aan ku imaanin waana afar kelimo axaduhaa arbacadaas mid ka mida qaطu bifatxi اlqaafi qaafka oo la kor dhigo qaطu waa kelimatun hulaaثiyatun saddex xarafay ka kooban tahay qaafka iyo ta'da shidan oo ka kooban laba ta' bifatxi اlqaafi wa tashdiidi اtaa'i da'd oo la shido wa dammihaa lana godo qadu la yidhaahdo haddaba waxaa la shaqlaa oo la godaa ama la kordhiga ama la fadxinahoo noo imaan doonaahe labada ta waa midda dambe ilaan da'dan shidan labay ka kooban tahay midda hore mar kasta waa saakina midda dambe waaba hadday isku shidan yihiine midda dambena waa mutaxarika markaan way godan tahay fi luqati اlfusxaa fiihinna luqada ugu faseexsan luqaadkeeda waa luqadan oo ah qaafka in la kor dhigo da'dana ay shidan tahay ayna godan tahay wa hiya lugaة اlأuulىa waana luqada hore waana mabniyu calى اdami fii maxali nasbin ilan waa daraf sida noo imaan doonta qablu iyo bacdu bay la mid tahay wالthaaniyaةu fatxu اlqaafi wa tashdiidu الطaa'i maksuuratan waa in qaafka la kor dhigo da'dana in la shido maksuuratan ayadoo kasrisan calىa asli اltiqaa'i saakinayn in la yidhaahdo qadi da'du way shidan tahay waana hoos dhigan tahay iltiqaa'u saakinaynkan xaggee ka yimid labada ta midda hore waa saakin aan dhahnay soo ma ahayn midda dambe ayaduna waa saakina ah oo sukuunka xaggee ka keentay haddii kelimadu mebni ay tahay alaslu fi lmabniy assukuun soo ma aha kelimada mebniga waxaa asal u ah inay hee inay reeban tahay marka labadii da midda horena awelay reebneed midda dambena waxaa loo reebay liأnnaha mabniyatun wاlaslu fi اlkelimaat almabniya الsukuun waati ibnu maalik uu dhihi jiray wاlaslu fi اlmabniy an yusakana da'dii dambe haddii loo reebay libinaa'ihaa iltiqaa saakinayn sooma dhicin waxaa la yidhahda marka iltiqaa saakinaynka waa in laga takhalluso oo see looga takhallusi karaa haddaba asalku wuxuu ahaa labadooda kan hore in la kasriyo laakiin kasradii ka hore waa la iska dhaafay midkii dambaa la saaray markaasaa waxaa la yidhi qai itiqaabsaakadaynka marka waa laga takhallusay laakiin sidii looga takhallusi jiray si aan ahayn hadda looga takhallusay ilan asalku wuxuu ahaa labadooda kan hore in la kasriyo kusira alawalu minhumaa labadooda hadday saxiix yihiin saakinka ah alawalu minhumaa laakiin hadda waxaa la kasriyey midkii hehe midkii dambe mid la midana waxaan ku soo marnay lam yaruddi ayaan ku soo marnay haddaa xusuusataan sarfiga markii aan ku jirnay lam yarudda iltiqaau saakinayn baa ka dhex dhacay iltiqaau saakinaenkana wuxuu ka yimid labada daal ilan yaruddu labada daal midka hore haddii labadooda la isku shidaa waa saakin kan dambena waxaa loo reebay liajli اljasmi marka labadii daal way reebneen labadooda waa in laga waa in iltiqaau saakinaynka laga takhallusaa la yidhi see looga takhallusi karaa waa in midka dambe la xarakeeyo marka lam yarudduna waa la yidhahdaa lam yaruddana waa la yidhahda lam yaruddina waa la yidhahdaa marka lam yaruddi ayuu u egyahay kani wاthaaliثaةu midda saddexaadna itbaacu اlqaafi qaafka waa in la raacsiiyo liطaa'i ta'da fi اdami godka ayadoo ta'dii ay shidan tahay oo ayna godan tahay ayaa qaafkana la goda oo maxaa leeyahay quطu ayaad leedahay waa luqada saddexaad wاraabicatu midda afraadna takfiifu طaa'i ta'da waa in la fududeeyo maca adami ayadoo la godaa qaafkiina waa godan yahay ta'diina way godan tahay laakiin ta'du maanta ma shidna oo maxaa leeyahay quطu aa leedahay ha shidin wاlkhaamisatu luqada shanaadna takfiifu طaa'i maca الsukuun waa in ta'da la fududeeyo ayadoo reeban qaafkiina damadiisii uu xarakaysan yahay oo aad tidhaahdo qud qaafkana god ta'dana reeb wa hiya qadudii fi luqaati اlkhamsi luqaadka shanta ah darfun waa daraf liistiqraaqi maa madaa min الzamaan zamankii la soo maray ayay maashaydaa zamanka maadiga ah ee la soo dhaafay zamankaas ayay maashaynee macnaheedu waa wada koobihaa laga wadaa darfun listiqraaqi maa madaa min azamaan zamankii lasoo dhaafay ayay mustaqriq ay u tahay waxaa cagsigeeda ah abad oo ah darfu يستغرق لما يستقبل من الزمان mulaazimu للنفي nafyiga ayayna laasimtaa oo waxaa loola jeedaa mar kastaba inuu nafyi ka horeeyo lama ogola in la isticmaalo ayadoo nafyi uusan ka horreynin oo waxa ka horeeya ihbaat ay yihiin qatu ha isticmaalin taquul waxaa leedahay haada shayu shaygan maa facaltuhu qatu zamankii lasoo dhaafay wakhtigii lasoo dhaafay oo dhan ma aanan samaynin nafyi baa ka horeeya oo maadii naafyadayd baa ka horeyda maa facaltuhu qatu waa darfun lima maضىa min الzamaan mabniyu calى الdami fii maxali nasbin ay lam yasdur minii aniga igama soo fulin xaggayga ficluhu shaygaa samayntiisa fii jamiici asminaةi اlmaadi asminadii maadiga gebi ahaantood jamiicdaani waxay ka taagantaha de istiqraaqii la soco zamanadii maadiga ee lasoo dhaafay oo dhan gebi ahaantooda hal mar kama aanan samayn waishtiqaaquhaa waxaana laga soo ishtiqaaqay min alqaطi wa huwa alqaطcu waxaa la yidhahdaa qaطadtuhu ay qaطactuhu waan gooyey famacnaa maa facaltuhu qaط waxay ka dhigan tahay maa facaltuhu fii man qaطaca min cumri zamankii lasoo dhaafay intii anugu aan noolaa ma aanan samaynin linqiطaaci اlmaadi can اlxaal maxaa yeelay maadigu wuxuu ka go'an yahay wakhtiga hadda la joogo iyo walistiqbaali wakhtiga soo socda waa ka go'an yahay lidihaabihi wainqiطaa'ihi maxaa yeele waatigai waana go'ay falaa tustacmalu ilaa fi اlmaadi waxaan maadi ahayn looma isticmaalo xaalna uma isticmaali kartid istiqbaalna uma isticmaali kartid wa qowlu lcaamati caamada hadalkooda ay dhahaan laa afcaluhu qadu mustaqbalka soo socda ma samaynaayo ma samayn doono laxnun waa laxni sabab haddee qatu oo loogu tala galay in loo isticmaalo zamankii maadiga ahaa waxay u isticmaaleen zamankii mustaqbalka ahaa ay khaطأun waa khaطأ liأnnahum istacmaluuha maxaa yeele waxay u isticmaaleen laxniga khaطأa laga wadaa لأnnahum istacmaluuha fi اlmustaqbal maxaa yeele mustaqbal bay u isticmaaleen wadalika isticmaalkaasna mukhaalifun lilwadci wاlاshtiqaaq wuxuu khilaafsan yahay wixii kelimadan loo dejiyey oo carabtu ay u dejiyeen iyo ishtiqaaqeeda carabtu maxay u dejiyeen zamanka maadiga ah ee xadka aan lahayn in loo isticmaalo sidii si ka duwan bay marka u isticmaaleen laxnigu meeshaas ka yimid ishtiqaaqana waa khilaafsan yahay liأnnaha mushtaqaة min alqaطi wa huwa alqaطcu mustaqbalkuna wuxuu leeyahay kama go'na zamanka xaalka ah kama go'na ee waxa inqiطaaca uu ku jira waa maadiguu leeyahay liأnnahu munqaطicu can اlxaali wاlistiqbaal wa samaahu mualifku isticmaalkaas laxnan buu ku magacaabay limaa fiihi min takyiiri اlmacnaa maxaa yeelay qasdigii kelimada ah bedelid ayaa ku jirta yuqaalu lilmukhdi qofka qaldan waxaa la yidhaha laaxinun baa la yidhahda waa isimkii faacil liannahu yacdilu bilkalaami can isawaab maxaa yeelay kalaamkii ayuu sidii sawaabka ahayd uu ka leexiyey الثاني kelimada labaad cawdu bifatxi أwalihi caynka oo la kor dhigo wa ihmaalihi caynka oo aan la dhibcin hayn markaa ka dhigin wa sukuuni ثaaniihi xarafka caynka ku xiga oo waawga ahna la reebo wa tahliiثi aakhirihi daadka oo xarafka saddexaad ahna in saddex xarako la siiyo oo la kor dhigo oo la hoos dhigo oo la godo saddexdaba way bannaanta wa icjaamihi iyo in dhibac la siiyo icjaamihi wuxuu la jeedaa dhibac kore in la siiyo daad baa ka dhigaya marka saad ha ka dhigin wa huwa cawduna darfun liistiqraaqi ma yustaqbalu min aلzamaan haaliban sida haalibka ah waa darf loogu talagalay zamanka mustaqbalka ah inuu maasheeyo abadan buu marka hee uu la mid yahay laakiin waa haaliban haaliban maxaa ku baxaa waxaa noo imaan doonta cawdu oo loo isticmaalay sida qau cawdu oo loo isticmaalay sida qatu ayaa noo imaan doonta ويuسمى الزamaan زmنka cawضا cawd baa lagu magacaabay لأnnahu kulamaa dahabat muddaة maxaa yeelay mar kasta oo muddo asaga ka mida ay tagto cawadatha muddaة أkhrىa muddo kalea soo bedele maalin hadduu tago bedelkiisi maalin kalaa imaana habeen hadduu tago habeen kalaa imaana sanad hadduu tago sanad kalaa imaanaya bedelkiisa laakiin kii tega hadde soo laabo maayo saas daraaddeeda zamanka waxaa loogu magacaabay cawd ow liannahu ay zamaan maxaa yeele zamanka yucawidu maa salaba fii zacmihim sida carabtu ay aaminsanaayeen wixii uu kaala tago ciwadkiisuu ku siiyaa oo waxay aaminsanaayeen carabtu waxaa dunida masaa'ib iyo dhibaataa ka jira oo dhan zamanku inuu asagu he sabab u yahay saasay carabtu ay aaminsanaayeen saas daraaddeed in badan oo xawaadista ka mida zamankay u tiiri jireen xawaadista caalamka ka dhace in badan oo ka mida zamankay u tiiri jireen qur-aanka waati ilahay uu ka sheekaynaa oo yidhaahdeen wamaa yuhlikuna ila اdahru marka waxay leeyihiin wixii uu kaala tago ama owlaad ah ama hanti ah ciwadkeeduu ku siinaya leeyihiin oo haddaan hanti kale hele caruur kale hele liannahu yucawidu maxaa yeeley wuxuu ku siiyaa maa salaba wuxuu kaala tegey bedelkiisuu ku siiyaa yani ciwadkiisuu ku siiyaa fii zacmihim sida ayagu ay sheegi jireen zacmigii alfaasid oo faasidka ahaa wa ictiqaadihim albaaطil iyo ictiqaadkooda wixii ay rumaysnaayeen ee baailka saasay aaminsaneen saas daraaddeed waxay ugu magacaabeen cawd wa huwa cawdkii mulaasimu linafyi nafyi ayuu laasimaa asaguna oo qadu buu la mid yahay taquulu anta adugu waxaa leedahay haada shayu shaygan laa afcaluhu cawdu ma samayn doono mustaqbalka soo socda laa afcaluhu abadan bay ka dhigan tahay ay laa yasduru minii ficluhu igama soo fuli doono shaygaas inaan sameeyo fii jamiici asminati اlmustaqbal idan cawdu waa darfu lima yastaqbilu min الzamaan mabniyu calى اdami fi maxali nasbin wa huwa mabniyun waana binaysan yahay fain adaftahu haddaad idaafaydo acrabtahu waa icraabe wanasabtahu waxaadna ku nasbinaya calى اdarfiyati haddii la idaafeeyo marka wuxuu noqonaya mansuub calى الdarfiyati الzamaaniyati faqulta marka waxaa leedahay laa afcaluhu cawda alcaa'idiin dadka mustaqbalka jooga zamankoodaas oo dhan ma samayn doono cawda alcaa'idiin dadka mustaqbalka jooga oo mustaqbalka imaana caa'idiintu waa aladiina yakuunuuna fi lmustaqbal inta ay joogaan oo dhan waxba samayn maayo kamaa taquul saa u tidhaa dahra daahiriin sidaa u tidhaahdo dadka mustaqbalka imaanaya zamankooda wa min hayri اlqaalib haddaba cawd alcaa'idiin waa darafun mansuub calaamatu nasb waa darfun mansuub calى الdarfiyati wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akhri cawda wa mudaf calى yadayn wa mudaf ilayh wa min غayri اlqaalib ma dakarahu ibnu malik waxaa qaalib aan ahayn wixii ibnu maalik uu sheegay fi tashiili kitaabka tasiirka lira uu ku sheegay ibnu maalik oo ah min anna cawda qad yaridu lilmaadi in cawdu loo isticmaali karo zamankii maadiga ahaa oo qadu uu la mid yahay fayakuunu bimacnaa qadu oo markaas qad uu la mid noqdo waanshada calayhi qowlahu wuxuuna u mariyey ninkii shaacirka ahaa gebaygiisii oo muxuu yidhi falam ara caaman cawdu akara haalika cajuskiisuna wuxuu ahaa wawajha qulaamin yushtaraa waqulaamah falam ara ma aanan arag caaman sanad ma aanan arag cawdu markaas ka hor yacni zamanka maadiga ah weligay markaas ka hor ma aanan arag sanad akara haalikan oo dadka dhintay ay sidaas u badan yihiin sanadkaas sida loo leday weligay markaas ka hor ma aanan arag uu leeyahay yani waa sanad aad loogu baaba'ay cawdu muxuu isticmaalay zamankii maadiga bimacnaa qatu bay ka dhigan tahay wakadalika wamila cawdu fi istiqraaqi اlmustaqbal waxaa la mid ah abadan abadanna cawdu bay la mid tahay waa zamanu yastaqbil taquul waxaa leedahay fiiha abadan waxaa ku leedahay darfu liistiqraaqi maa yustaqbalu min azaman hadhow markaa icraab waxaa leedahay abadan darfu liistiqraaqi maa yustaqbalu min azamaan ama maa yastaqbilu min azamaan ilaa anna hase ahaatee abadantii laa takhtasu biاnnafyi nafyi kuma khaas ahaa cawduna maxay khaas ku ahayd nafyiga abadan waxa haddaa doontana waa u isticmaale nafyi haddaa doontana isbaat waa u isticmaale walaa tubna ayada lama bineeyo ee mar kasta waa mansuub calى darfiyati wcalaamatu nasbihi alfatxa ka qowlihi tacaalى khaalidiina fiiha abadan markan waa ihbaatkii ayadoo nafyigii ahna waxaa ka mid a qowluhu tacaalى lan nadkulahaa abadan lan nadkulahaa abadan nafyi bay markaa loo isticmaalay الثاaلiثu midka saddexaad mima jaءa calىa wajhin waaxidi oo hal weji wixii ku yimid ka mid ah أjal bisukuuni laam oo laamteeda la reebo afar kelimay noo ahaayeen labaan soo marnay midda saddexaad waa ajal wa fatxi اlhamزati hamزadana la fatxiyo wاljiimi jiimkana la fatxiyo calىa wasni jabal wa yuqaalu fiiha bajal bajalna waa la yidhahdaa bilmuwaxada bajal oo meeshii hamsada aad akhrinaya ba hoos dhibac ku leh wa huwa ajalkii xarfun waa xaraf mowduucun litasdiiqi اlkhabar oo loo dejiyey khabarka laguu sheego inaad ku rumaydo loogu tala galay haddii qof uu ku yimaado oo khabar uu kuu sheego khabarkaasna aad rabto inaad u tasdiiqido xarafkan ajal ayaa isticmaale sida nacam loo isticmaaloo kale haddaba cawdu iyo qadudii aan soo marnay asmaa ay ahaayeen laakiin ajal waa xaraf muhbatan kaana alkhabaru ama khabarku muhbat ha ahaado ow manfiyan ama manfi ahaado yuqaalu fi lihbaati waxaa leedahay jaaءa zaydun zayd baa yimid khabarkaasaa laguu sheegay oo ah majiiءu zaydin haddaa rabto inaad tasdiiqda waxaa leedahay ajal oo ula jeeto inaad u rumaydo khabarka uu kuu sheegay oo ah majiiءu zaydin ajal ay sadaqta fi hada اlkhabr wa fii nafyina waxaa leedahay maa jaaءa zaydun zayd ma imaanin qofkan khabar buu kuu sheegay oo ah cadamu majiiءi zaydin haddaa rabto inaad u rumaydo khabarkaas waxaa leedahay ajal ay sadaqta fi hada اlkhabr wataquul waxaa leedahay fii jawaabi kullin minhumaa mid kastoo labadooda ka mida tasdiiqan lilmukhbiri qofka mukhbirka ah adoo u rumaynayo wuxuu kuu sheegay oo ah majiiءu zaydin ama cadamu majii'i waxaa leedahay ajal ay sadaqta hada qowl zamkhshariy wbni malik wa jamaaca qolaa saas qabta wa qaala اlmusanifu fi اlmuqni mu'alifka ibnu hishaam ah muqni labiibka wuxuu ku yidhi innahaa ka nacam ajal nacam bay la mid tahay fatakuunu xarfa tasdiiqin bacda alkhabar xarfu tasdiiq bay noqotaa haddii khabar dabadeed ay dhacdo wa wacdin bacda alab dalabka ka bacdigiis hadday dhacdana ah, waxay faa'iidaydaa wacdi ballanqaad wa iclaamin bacda alistifaam istifaamka bacdigiis hadday dhacdana iclaam bay faa'iidaydaa fataqacu waxay dhacay ajashi bacda naxwi qaama zaydun wamaa qaama zaydun intaasna waa laisku waafaqsan yahay mualifka wuxuu leeyahay khabar keliya ka bacdigiis ma dhacdo ee khabarka bacdigiisna waa dhace dalabka bacdigiisna waa dhace istifaamka bacdigiisna waa dhece uu leeyahay qoladii horena maxay lahaayeen laa taqacu ilaa bacda alkhabar khabarka bacdi keliyahay dhacdaa ee istifaam iyo dalabka bacdigiis ma dhacdo mualifku dambe wuxuu leeyahay bacda alkhabar waa dhace markaasna waxay faa'iideynaya tasdiiq waana kii hadda soo marnay ama khabarkaasi ahaado muhbat ama manfi bacda dalabna waa dhace bacda alistifaamna waa dhace fataqaw waxay dhace bacda naxwi qaama zaydun wamaa qaama zaydun qaama zaydun soo khabar ma aha ajal baa leedahay ay sadaqta fii hada alkhabar waana khabar muhbat ah wmaa qaama zaydun waa khabar oo manfi ah waxaa leedahay ajal ay sadaqta fi hada alkhabar wadrib zaydan sow طalab ma aha waxaa leedahay ajal ajal haddaba maxay faa'iideyday sow laguma amrin zayd inaa garaacdo sow lagaama dalbanin ajal macnaheedu wuxuu yahay sa adribu waa ballanqaad oo ah inaad garaaci doonto ajal marka haddaad tirahdo macnaheedu waa maxay waa ballan inaan zayd ka raaco wacdi bay marka faa'iidayday waxaad ku ballan qaaday wixii lagaa dalbaday inaad fulido aqaa'imun zaydun waa istifhaam soo ma aha zayd miyuu taagan yahay ajal haddii aad tidhaahdo ninkaani wuxuu kaa rabaa inaad u sheegto zayd taagnidiisa yastafhimu can qiyaami zaydin zayd istaaggiis ayuu he uu rabaa inuu ogaado haddii marka ajal aad tidhaahdo faqad aclamtahu biqiyaamihi macnaheedu waa taagan yaha waaye waxaad ogeysiiday inuu taagan yahay marka iclaan bay faa'iidayday waqayada almaalaqiyu ninka maalaqi la yidhaahdo waa bifatxi laam waa nisbatun ilaa maalaqa waa magaalo ku taalla andalus waa nin maghribi ah waqayada almaalaqiyu wuxuu ku qeyday alkhabara khabarka bilmuhbat wuxuu leeyahay ajal khabarkeedu manfi ma noqon karo maa qaama zaydun ajal ma dhihi kartid laakiin qaama zaydun ajal waa dhihi karta khabarku waa inuu muhbat yahay waalaba alabkiina wuxuu ku qayday bigayri nahyi waa inuusan nahyi ahaynuu leeyahay haddii lagu yidhaahdo laa tadrib zaydan ajal ma dhihi kartid bacdamaa qowlka musanifku alabka uusan kala saarin laa tadrib zaydan musanifku wuxuu qabaa ka bacdigiis ajal in la dhihi karo maxay faa'ideedeen markaas wacdi zayd ha garaacin soo laguma dhihin ajal haddaa tira macneed waa maxay waa ballan inaanan taaban laakiin wuxuu leeyahay isagu طalabka oo inuusan nahyi noqon aaraaء fara badan buu marka maalaqi u leeyahay tafarada biha walahu aaraaء kaثiira tafarada biha can الnuxaa waqiila waxaa la yidhi laa taqacu bacda اlistifhaam istifhaamka bacdigiis ajal ma dhici karto musanifkuna muxuu sheegay inay he bacd istifhaam ay dhici karto qowlkan marka qowlka hore zamakshari ibnu maalik muxuu kaga duwan yahay ayagu waxay aaminsanaayeen khabarka bacdi keliya inay dhacdo soo maaha qoladaanna waxay leeyihiin khabarka bacdigiisna waa dhici kartaa dalabka bacdigiisna waa dhici kartaa laakiin istifhaam kuma jiro an اlakfash waxaa laga wariyey hiya ajal bacda alkhabari khabarka ka bacdigiis axsanu ayadaa ka fiican min nacam nacam wuxuu leeyahay waxa la isticmaalay hadduu khabar yahay meeshii nacam aa dhihi lahayd ajalaa fiican saafara caliyun haddii lagu yidhaahdo ama maa saafara caliyun haddii lagu yidhaahdo ajal miyaa fiican mase nacam ayaa fiican sida akhfashuu qabo ajalaa fiican uu leeyahay ilaan wuxuu a khabare wa nacam bacda اlistifhaami istifhaamka ka bacdigiisna nacam baa axsanu ka fiican min ajal hal ra'ayta zaydan soo istifhaam ma aha nacam iyo ajal yaa fiican nacamaa fiican uu leeyahay marka haddii waxa meeshiyaa la istifhaam ay yihiin waxaa fiican in nacam la isticmaaluu leeyahay haddii laakiin khabar ay yihiin waxaa fiican ajal in la isticmaalo sidaasuu aaminsan yahay wallahu aclam markaas ka joogo